رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين bsmi اllah الرحmn الرaxيm alxamdu لlah رb العaalamiin وsl اllهma وslm عlى نabyina mxamed وعlى آlih وصaxbih أجmaعiin ama bعd shaahiid waa xadiidka anas sidoo kale uu leeyahay rasuulka sal اه عlيه wslam iyo abubakr iyo cumar kaanuu yaqufuuna amaama اjanaazati wa khalfah waxay socon jireen janaazada horteeda iyo gadaasheeda way socon jireen waxsoo saaray isaga maaja waxaa wey labada xadiidku waxay kutusayaan kan hore wuxuu kutusayaa in janaasada dadka lugeynayay xagga ay ka socdaan oo ay hor socdaan inay fadli badan sidaana waxaa qaba jumhuur ulculamaa janaasada in hor socdo inay ka fadli badan tahay inaad gadaalka mutahoridacya haddaad lugeynayso taasi inay fadli badan tahay ayay u daliishadeen وعن جابر بن ثورة أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم اتبع وهو راعي جنازة ابن الدحداح الصحابي واحد ماشيا صلى الله عليه وسلم ورجع وصلى على فرس فرس وكيل وصلى روح ولي الترمذي وهويه بمعنى وهويا markuu aaska usii wadayna sii socdayna wuu lugaynayay markii aaskii dhammaaday uu soo noqonaysoo noqday rawaahu tirmidiyu baa wariyey wuu saxiixiyey tirmidi xadiidka markuu wariyey sidoo kale waxaa saxiixinaya sheekh albaani xadiidka asalkiisana qisada ibnu daxdax qisada asalkeeda muslim iyo abu daawuud iyo nasaa'i baa soo saaray ayb wuxuu daliilu yahay sii socodka ayaa in gaadiid la raacaayo laga fiican yahay laakiin haddii lasoo noqdo maydkii lasoo aaso soo laabadka in gaadiid lasoo raaci karo oo nabiga sal lay slam soo laabadkii gaadiidka raacay taasuu daliilu yahay xadiidkanina wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugan utiya waxaa loo keenay nabiga sal lay slam bifarasin faras baa loo keenay macruuriyin oo cadaysin ah Ah. yani waxa weeyaan aan koora saarnayn eh, macruuriga waxa la yidhaha bimacnaa curyi ah ama curyaan ah macnaa qaawano korkiisa wixii uu cidda fuulaysaaye ay ku fadhiisan lahaydee qabsan lahaydoo koorihiiya ma saarna saasuu macnaha midda leedda fuulka aan dhaano wey macnaa utiya waa loo keenay bifarasin macruuriyin ama macruuriyin oo muxuu ahaayey caddaysin ah oo wax kora uusan saarnayn fa rakibahu markaasuu nebigu fuulay sal lay waslam xiina goortii insarafa uu ka soo gadoomay min janaasati bni daxdaax ninkaas saxaabigaa janaasadiisii iyo aaskiisii markuu ka soo gadoomay wa naxnu annaguna namshi aanu soconno xawlahu dhinacyihiisa aan soconno nebisku faras buu soo fuulay annagana dhinacyahan ka soconay buu leeyahy rawa waxaa wariyey axmed wa muslim waannasaa'i waa kaan sheegaynay wey xadiidkaasi wuxuu daliil u yahay calaa jawaasi alrukuubi cinda alinsiraaf marka la soo noqonayo oo aaska laga soo noqonayo in gaadiid la soo raaci karo karaahana kuma jirto culimmada qaarkoodna waxay leeyihin itifaaqan waa laysla ogol yahay soo laabadka in gaadiid la raaci karo wax dhiban uusan ku jirin laakiin waxa laga doodsan yahay maydka marka la sii wado gaadiid in la raaci karo qodobkaa way qodobka doodu ku jirto wacan hawbaana radia allahu tacaala canhu qaal kharajnaa waan baxnay maca nabiy nabiga la jirankiisa sal lay wasalam fii janaasatin janaaza ayaanyaannu dhexdeeda baxnay janaazaan u raacnay wey fa ra'aa markaasuu nebigu arkay naasan dad rukbaanan oo gaadiid saaran ah, geel fardo wuxuun saaran gaadiid ka mida faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly waslam alaa tastaxyuun war miyaydaan xishoonaynin maxaa yeelay inna malaa'ikata allah ilaahay malaa'igtiisu calaa aqdaamihim lugahooda korkooday ku socdaan wa antum idinkuna calaa duhuuri dawaabbi idinkuna daabadaha dhabarkooda korkoodaad ku sugantihiin ood saarantihiin way macna malaa'igtii baaba lugaynaysa maxaad gaadiidu saarantihiinoo korka uga saarantihin wey manaa miyadaan xishoonayn wa antum calaa duhuuri dawaab dawaabtaasi marka waxa wey waa afarqoobleyda ayaa dawaabta inta badan loo isticmaalaa marna waxa dhulka korkiisa ku socdao dhan loo isticmaala ayb raw axmed baa wariyey wabnu maajah watirmidiyu baa wariyey xadiidkan sanadkiisu wuxuu ku wareegayaa nin la yidhaahdo abubakar ibn abi maryam oo daciif ah sidoo kaleeto cillo labaad buu leeyahayo alimaamu albukhaari iyo bayhaqi waxay rajaxayaan inuu mawquuf yahay sidaas daraaddeed buu sheekh albaani caley raxmatullahi xadiiska ku daciifiyey ayb lafdigan marka waa daciif buu ku yahay oo miyaydaan xishoonayninta macnaha malaa'igtii baa lugaynaysa idinkana gaadiid baad saarantihiin lafdigaa daciif buu ku yahay an awbana radi allahu tacala canhu ana rasuula lah an awbana awbaan waxaa laga warin aydan mar kale ana rasuula allahi sal lay wasalam rasuul alle utiya waxaa loo keenay bidaabbatin daabad baa loo keenay faras walxaal huwa nabigu maca janaasatin janaaze la jirankeeda uu yahay isagoo janaaza la socda fa abaa wuu diiday an yarkabahaa inuu fuulo waa markuu sii socday oo janaasada sii waday faras baa loo keenay ama daabad baa loo keenay waa diiday inuu fuulo lugtii ama lugayntiibuu door biday falamma insarafa markuu soo gadoomo janaasadii ka soo laabtay ayaa utiya waxaa loo keeno loola yimid bidaabbatin daabad baa loola yimid farakiba markaasuu fuulay soo laabadkii way faqiila lahu markaasaa lagu yidhi maxaa lagu yidhi waa la xadfay faqiila lahu waxaa lagu yidhi arrinta ayadaa su'aal laga weydiiyey waay markaad sii socotay rasuulilaahi waa diiday markaad soo laabatayna waad fuushay maxaa farqi weya faqaala markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay waslam ina almalaa'ikata malaa'igtu kaanad waxay ahayd tamshi mid socota falam akun ma ahaanin liarkaba mid fuulaya wahum ayaga oo yamshii socda malaa'igtii oo lugaynaysa inaan gaadiid fuulo baa ila qumanaan weyday buu nabigu salawatu rabbi waslamu calayh falammaa dahabuu malaa'igtii markay tagtay oo aaskii intuu dhammaaday malaa'igtii aaska ka qayb gashay ay tagtay ayaan rakibtu markaa fuulay bu markii hore meydka waxaynala socotay malaa'ig malaa'igtuna waa lugaynaysa iyadoo malaa'igtii lugaynayso inaan aniga muxuu ahay aan gaadiid fuulaan diiday laakiin malaa'igtii aaskii hadduu dhammaadayba way tagtay soo noqodkii saasaan gaadiid ku fuulay buu nebigu sal ly waslam waa waxaa wariyey xadiidka abu daawuud baa wariyey wakadalika waxaa wariyey xaakim iyo bayhaqi xaakimna wuxuu leeyahay saxiixun calaa shardi shaykhayn dahabi baa ku waafaqay iyo sheekh albani marka xadiiskaasi lafdigan dambe waa ku sugay laakiin ka hore laftiisa ma kala fogo lafdigan horiyani ka horiya kan dambe shaahid bay isu noqon karaan way macna meeshaa xadiiskaasi marka wuxuu caddaynayaa cillada ama sababta loo yidhi marka la sii socdo meydka aaskiisa loo socdo iyoaan la raacin gaadiid oo dhulka hala lugeeyo xikmadda ku jirtaa xadiisku caddeeyey oo ah malaa'ig baa lugaynaysee idinku maxaad gaadiidka u fuulaysaan ayib a'immadu waxay leeyihiin oy soo guurinayaan sida eh, alimaam ibnu qudaama iyo nawowi iyo kayrkood waxay soo guurinayaan marka la sii socdo maydka la sii wado in gaadiid la raaco inay karaahiyo tahay sidaana waxaa dooranaya alimaamu shawkaani baa dooranaya iyo culimo kaleetaba ayib qaarkood taxriim ma gaadhsiinayaan sida muuqata laakiin waa laga fiican yahay bay leeyihi xadiisku waxaa kaloo uu faa'iideynayaa in socodka haddii la yidhaahdaba way bannaan yihiin labadooduba socodku inuu ka fadli badan yahayna xadiisku waa faa'iidaynaya oo in la lugeeyo ay ka fiicantahy culimmada mucaasiriinta qaar ka mida sida sheikh albaani oo kaleeto waxay leeyihiin baabuur khaas ah oo janaasooyinka loogu talagalay in lagu qaado taasi wuxuu leeyahay mashruuc ma aha arrimo dhowr ah buu u keenayaa waa bidcuu leeyahay ee cibaado ku timid sunnadii camaligahabay khilaafsan tahay sidaas daraaddeed waa baadi buu leeyahay ta wuxuu leeyahay waa caadaadkii gaalada oo gaaladay ka soo jeedaa maydka in baabuur lagu qaado dadkuna baabuur raacaan ta saddexaad wuxuu leeyahay ujeeddadii iyo hadafkii iyo qaayadii laga lahaa yacni maydka sagootintiisa iyo qaadidiisa baa meesha ka baxaysaba oo ahayd aakhara in lagu xusuusto iyadana waa lumaysaa buu leeyahay ayib waxaa kaloo sabab u tahay buu leeyahay haddii meeshii baabuur loo raaco in waxay yaraynaysaa dadkii meydka aaskiisa ka qaybgelayay taasina wax weyn baa ku lumaya buu leeyahy adiga warka soo gebagabeeya asalku waxa weeyaan in meydka la qaado oo garbaha lagu qaadaa asal ah dadkuna lugeeyaan oo socdaan laakiin mararka qaarkood duruufo waxaa imaan karaysa qubuurtuba inay aad u fog yihiin oo aan meydka la gaadhsiin karaynin allahuma baabuur in la saaro mooyaane baabu maa yukrahu waxa la kahduu baabu yahay maca aljanaasati janaasada la jirankeeda oo min niyaaxatin baroor iyo oohin ah ama qaylo ah aw ama sanaarin ama dab ah maydka marka la sii wado laba arrimood in la raaco oo maydka ay la socoto ama ha daba socoto ama ha lagu garab wado ama ha hor socotee laba arrimood in la raaciyaayi waa waa karaahiyo oo maxay yihiin baroorta iyo oohinta iyo qaylada iyo hadalkoo kor loo qaadqaado dhawaaqa niyaaxada asalkeeda baroortaa la dhahaa laakiin hadda waxaa laga wadaa xadiiskuna ku imaanayaa sawdkoo kor loo qaadoo dhan baa loo jeeda xataa dadka maydka wadaayo waxay sawdka kor ugu qaadayaan qur-aanba ha ahaato ama dikriba ha ahaato qayladaan la ogolayn maydka haddii la wadaba waxaa la rabaa sakiina iyo aamus iyo tartiib baa la rabaa qodobka labaadina waxa weeyaan in dab iyo wax hurahaya oo wax gubahaya la raaciyo ama laga daba wado ama la hor wado sida maalan dhuxusha oo kaleeto uunsiga waxyaalaha udgahaya oo kaleeto in la raaciyo maadaama ay dab tahay ayadana waxa weeyaan karaahiya ku jirta can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaale wuxuu uhi nahaa wuu reebay rasuululahi sal lay waslam rasuulku wuxuu reebay an tutbaca in la raaciyo janaasatun janaaso an tutbaca in la raacadhe janaasatun janaaso oo macaha la jirankeeda ay tahay raannatun mid qayliyaysa raannatun mid sawdaynaysa oo qaylyaysa islaam barooranaysa oo dhawaaqaysa oo hoogayay baa'ida ku haysa rawaw axmed baa wariyey wabnu maaja kadalika taxaawi iyo tabaraan iyo bayhaqi baa soo saaray xadiidka sanadka axmed waxaa ku jira lays ibnu abi sulaym oo daciifa sanadka kale ibn maajahna waxaa ku jira abu yaxya alqataat oo isagana daciif sidaas daraaddeed baa asaaniiddiisu aynan nabadgashanayn xadiiska laakiin waxaa u markhaati kacaya xadiidka shawaahid kaluu leeyahy sida xadiidka abu hurayra cinda axmed isagana sanadkiisu daciif yahy xadiidu jaabir cinda abi yacla sanadkiisu daciif yahy waxaa u markhaati kacaya sidoo kale ahar camr bni caas radi allahu tacala canhu ardaa markuu dhimanayay kama fii saxiixi muslim isaguna wuxuu dardaarmay laa tasxabnii naa'ixatun walaa naar haweenay barooranayso ooyaysa iyo dab midna yuusan iraacin buu yidhi marka lay aasaayo shawaahiddaa xadiidka sanadkiisu daciifa ha ahaadee ama saaniiddiisuye shawaahidiisaa kalees iyaguna sanad ahaan daciifka marka laga reebo aharka camr ibni caas ayuu xadiidku ku xoogaysanaya sidaas daraaddeed buu wuxuu ku gaadhayaa darajat alxasan cala aqali taqdiir xasan buu noqonayaa marka waa la xujaysan shawaahidaas iyo axaadiistaa u marhaati kacaysa darteed muxuu faa'iidaynaya wey marka wuxuu faa'iidaynayaa inaan janaasada la raacinin oon lala raacin waxa la yidhaahdo qaylo raanna yacni mid qaylinaysa sawdaynaysa dhawaaqaysa islaan barooranaysa buuq kale qaylo kale kuwa wax qaadqaadahaya wahaakada ayb taa haddii la diiday waxaa ka sii daran in lala raaco janaazada iyo maydkiiyo aaska la raaciyo muusig ah, muusig iyo waxyaalo laga raacayo sida waxyaalahan ay u yaqaanaan oo kaleeto muxuu ahay aaska rasmiga ah ama aas qarameedka waxa la yidhaahda madaxweynayaasha iyo madaxda iyo loo sameeyo inta meesha lasoo dhigo tiimam askar ah, ciidan inta la keeno ay garaacaan muxuu ahaayey muusig kala gedisan iyo kabanka iyo wax kale ay garaacaan waxaas waa munkar waay waa munkar ninka loo garaacahayana inuu cadaab iyo cuquubo ku muta mooyaane janno iyo khayr ku heli maayo kuwa samaynayana warkooda iska badaa intaa waxaad ku dartaa waa taqliid gaalaa lagaga dayanaya gaalaa lagaga dayanaya waa wax dhaqan gaala ka soo jeeda waa waa qaabkii gaaladu madaxdooday u aasi jirtay muslimiintu malaha qaabka noocaas ayib nebi maxamed baa la aasay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wax iyo saxaabadiisii iyo akhyaartii iyo khulafadii iyo madaxdii muslimiinta waxa wax jira maahay marka waxay ka mid tahay jawaanibta ay muslimiintu kaga ta'aureen gaalada iyo dhaqamada waafidka ah ee soo galay bay ka mid tahay munkar way marka waa in lala dagaalamo oo layska daayo wey wacan abi burdata radi allahu tacala canhu qaal awsaa wuu dardaarmay abuu muusa abuu muusaa dardaarmay xiina goortii xadarahu uu ku soo xaadiray almowtu geeridu ku soo xaadirtay ayuu dardaarmay markaas fa qaala laa tutbicuunii hay raacinina ama laa tattabicuunii labadaa la xarkaya ha i raacina idinku bimijmarin ha ila raacina ayb mijbarka yani eh, biwasni mimbar mijmar saasaa la ahrinaya mijmarka waxa la yidhaha dabqaadka waa dabqaadka ama waxaan aan u naqaano eh, idanka eh, guryaha marka la uuminahayo iyo dhuxusha lagu rido kaasaa mijmar la yidhahda marka laa tutbicuunii ha iraacinina bimijmarin dabqaad ama idan ama laa tattabicuunii ha iraacina idinku bimijmarin ha ila raacina waa isku macno macnaha ayb faqaaluu waxay yidhahdeen lahu isaga awa samicta ma ka maqashay fiihi dhexdiisa shay-an shay miyaad maqashay arrintani ma isaga ijtihaadaya mise wax aad maqashay baa jiroo nebiga ka sugan sal lay slm oo ku saabsan qaala wuxuu uhi nacam haa waa jirtaa buuhi min rasuulillaahi baan ka maqlay buui salawatu rabbi wasalam caleyh rasuulkaan ka hayaa buui ayib sal alla alay waslam rawaxa wariyey ibnu maaja baa wariyey wakadalika waxaa wariyey axmed ibni xibbaan iyo bayhaqi baa wariyey bukhaari baa tacliiqiyey sidoo kale muslim iyo kayrkiiba asalka xadiidku ku yaallaa ayib labadan xadiidba marka macnahaasay faa'iidaynayaan inaan meydka dab lala dabagelin wax wax gubaya waxaa dabka ka mid noqon karaya korontada ilays aan waxba gubaynin iyo iftiin aan waxba gubaynin dhib maleh laakiin shay kasta oo wax gubayaay waa naar ama qaab koronto ha u samaysnaado ama dhuxul iyo dab caadiya ha ahaado marka inaan la raacinin oo lala dabagelin oo qubuurta lala tegin taasay axaadiistu tilmaamaysaa wuxuu soo ururiyey alxaafid ibnu cabdilbar wuxuu ku keenay fii kitaabihi alistidkaar wuxuu leeyahay arrintaasi inay karaahiyo tahay wax khilaafa culimmada dhexeeda ma ogi yacni dabka iyo qaylada iyo maydka in lala raaco wax khilaafa kuma jiru leh oon ogahay inay arrintaasi karaaha tahay oo ayna fiicnayn ayib marka waa in la iska ilaaliyo baabu man ittabaca aljanaazata falaa yajlis xataa tuudac tanina wuxuu baab u yahay man ittabaca ruuxii raaca aljanaasata janaasada raaca oo aaska ka qayb gala falaa yejlis yuusan fadhiisanin xataa tuudaca ilaa la dhigo janaasada janaasadii baad sii raacday aaskii baad ka qayb gashay waa la wadaa meesha haddii la dhigo oo dadkii waday ay soo dejiyaan ama hadday gaadiid saarnayd laga soo dejiyo dhulka la soo dhigo ha fadhiisanin adiga bimacnaa ha ka hor fadhiisanin meydka waa meydka waa in dhulka la keeno marka dhulka la keenaa fadhigu kuu furan yahay laakiin intay kor saaran tahay ha fadhiisanin waa ayb waxaa laga hadlayaa qiyaamu lmushayici laha cinda intihaa'i laylqabri wey xataa tudac cala alard waa dadkii wadayee sagootinaya aaska wada ka qaybgelaya wey inay fadhiistaan lama ogola wey macnaha ilaa ay mxuu ahay maydka dhulka la dhigo can abi saciidin alkhudri qaala wuxuu ihi qaala rasuululahi sal allahu alayhi waali wasalam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii ra'aytum aad aragtaan aljanaasata janaasada markaad aragtaan faquumuu istaaga lahaa iyada darteedu istaaga ayib yani waxa weeyaan markaad aragtaan waxa weeye adoo taagan maxaan u jeedaa eh, ama fadhiya bay janaasadii kugu soo baxday iyadoo la wado marka istaag way fadhiga hasii fadhiyin janaasadiiba haddii lagu soo mariyo istaag baabka soo socdaa ka hadli doona faman ittabacahaa ruuxii raaca oo janaasada raacay oo aaska ka qayb galaayay falaa yajlis yuusan fadhiisanin xataa tudaca ilaa janaasada la dhigo rawaahu ljamaacatu jamaacadii baa warisay ila bna maajah ibnu maajah mooye waa laba masalo mas'alo waxa weeyaan baabka soo socduu ka hadliyo janaasa hadday ku soo marto ma fadhinaysaa mise waa inaad istaagto baabka soo socda wey kaas laakiin baabkani wuxuu ku saabsan yahay xadiidka qaybtiisa dambe ama jumladiisa dambo haddaad janaasada raacdo ha fadhiisanin ilaa janaasada dhulka la soo dhigo wuxuu yidhi marka waxaa wariyey xadiidkaa jamaacadaa warisay ilabna maajah mooye laakiin buu yidhi war baa lagaga noqon arrinta ayada innamaa liabi daawuud abu daawuud waxa uun u sugnaaday minhu xaaluu xadiidka ka mid yahay ida ttabactum اljanaazata janaasada haddaad raacdaan falaa tajlisuu ha fadhiisanina xataa tuudaca ilaa la dhigo fahno wuxuu inuu alfaada sida loo kala wariyay uu kuu kala saaro ibn maaja xadiiskan maba soo warin buui maba warin maba soo saarinba jamaacada kalaa warisay laakiin abu daawuud qaybta dambe unbuu wariyey oo faida tabactum ljanaazata falaa tajlisuu xataa tudaca intaa unbuu isagu wariyey jumlada hore ee ah idaa ra'aytum ljanaazata faquumuu laha abu daawuud ma warin ninbuu raba ku idhaha waxaa warisay jamaacada inteeda kale oo bukhaari iyo muslim iyo axmed iyo muxuu ahaayey tirmidi iyo nasaa'i intanaa warisay saasuu doonaya ku idhahda inuu kuu kala saaro macna wa qaala abu daawuud wuxuu yidhi markuu xadiiska wariyey jumladiisan dambe markuu wariyey wuxuu daba dhigay wuxuu yidhi rawaa waxaa wariyey haada alxadiia xadiidkan waxaa wariyey athawriyu baa wariyey sufyaan ibni saciidin athawri baa wariyey can suhayl buu wariyey can abiihi aabbihi abu saalix buu ka wariyey can abi hurayratu ka warinaya saalixsammaan abu hurayru ka warinaya qaala wuxuu yidhi marka fiihi dhexdiisa thawri isaga riwaayadiisa wuxuu yidhi xataa tuudaca ilaa la dhigo fi warawah waxaa wariyey buui xadiidkan sidoo kale abu mucaawiyataa wariyey muxamed ibni khaasim idariir baa la yidhahda can suhaylin buu isaguna ka wariyey yani can abihi can abi hurayrata wa wuxuuse isagu wariyey xataa tuudaca ilaa la dhigo fi laxdi luxudka ilaa la dhigo ilaa meeshii maydka la seexinayo luxudka halkaa ilaa la dhigo macnaha wax weeyaan ha mxuuha fadhiisanina wuxuu yidhi ninka la yidhahda abu daawuud marka wasufyaanu sufyaan waa awriye axfadu waa ka xifdi badan yahay min abi mucaawiyata abu mucaawiya waa ka xifdi badan yahay arrintani waa masalo u laabanaysa waxaa loo yaqaano cilmu lcilal yacni ruwaaddu xadiiska warinaysa hadday iskhilaafaan oo ama xadiidka sanadkiisa isku khilaafaan ama matnigiisa wax ka mida isku khilaafaan khilaafka ruwaadda xadiidka warinaysa ay isku khilaaftay ayaa marka la kala rajaxaya keedoo xoog badan waay laba nin baa marka khilaafku ka dhaxeeya nin labada ninbana waxay arda u yihiin suhayl suhayl ibn abi saalix bay ardadiisa yihiin midi waa hawri oo waa sufyaan ibnu saciidin thawri midina waa ninka kale oo abu mucaawiya oo moxamed ibni khaasin baa la yidhaahdaa labadooduba sheekhooda waa suhayl mid wuxuu ka wariyey oo xadiiska ku wariyey xataa tuudaca filardi ilaa dhulka la dhigo midna wuxuu ku wariyey xataa tuudaca filaxdi ilaa luxudka la dhigo macnuhu sooma kala duwana ya macnuhu waa kala duwan yahay ilaa inteen taagnaanaya aniga oon fadhiga laii ogolayn ma ilaa dhulka la soo dhigaa waa lafdiga hore mise waan sii taagnaanayaa ilaa luxudka la geliyo dhigidda xaggee laga wadaa way macnaha riwaayada jamaacadu mayna sheegin xataa tuudaca ma xadidine ilaa la dhigay tidhi soo ma labada nin baa marka isku khilaafoo nina wuxuu yidhi xataa tuudaca fi lardi midna wuxuu yidhi xataa tuudaca fi laxdi marka malaxidka mideedaa xoog badan mise dhulkaa xoog badan labada ninee iskhilaafay baa la fiirina marka koodeebaa xagga xifdiga iyo eh, itqaanka koodee ku xoog badan ninka laydhaha abu daawuud marka wuxuu kala rajaxayaa alimaam abu daawuud wuxuu leeyahay sufyaanu thawri baa ka xoog badan xagga xifdigana kaga sarreeya ninka khilaafay oo abu mucaawiye ah sidaas daraaddeed waxaa raajixa lafdiga ah xataa tuudaca fi lardi baa saxa buu leeyahy xataa tuudaca fi laxdina shaad bay noqonaysaa markaa sidaas weeye marka hadalkiisa oo labada lafdi buu kala rajaxayaa alimaam abu daawuud sidaasi abu daawuud uu rajaxay sidoo kaleeto waa sida laga fahmayo baabaynta alimaam albukhaari caleyh raxmatullah imaam alcilal oo isaguna wuxuu baab ka dhigtay baabu man shahida janaazatan falaa yaqcud xataa tuudaca min manaakib arijaal ninkii janaaso raacay yuusan fadhiisanin ilaa janaazada laga soo dejiyo ragga wada garbahooda bimacnaa garbaha haddii laga soo dejiya xaggee la dhigi wa markaaba maluxudkaa lala aadaa may horta dhulkaa la soo dhigaa sooma alimaam albukhaari isagana tabwiibkiisa waxaa laga fahmayaa wuxuu rajaxayaa xataa tuudaca in laga wado xataa tuudaca fi lardi sidaasaana xoog badanoo dhulka inta lasoo dhigaya wa ayb وcan caliي bn abi طaalibin radi allahu canhu anahu isagu dakara wuxuu sheegay abu cali weeye alqiyaama istaagidda fi ljanaazati janaazada xataa tuudaca ilaa la dhigo loo istaago ayb faqaala caliyun ali wuxuu yidhi qaama wuu istaagay buuhi rasuululahi baa istaagay sal lay slam uma kadibna qacadda waa fadhiistay markii hore nabigu janaasada waa taagnaan jiray ilaa laga dhigo laakiin waxaa ka dembaysay middaa inuu janaasadiiun weli lasoo dhigin fadhiistay oo iska fadhiistay baa dembaysay taan way horraysay markii hore saasay ahayd arrintu laakiin waxaa ka dambaysay inuu nebigu fadhiistay janaasadii weli lasoo dhigin rawahu nasaa'iyi baa wariyey watirmidiy wasaxaaxa wuu saxiixiyey xadiiku xadii saxiixa walimuslim muslim waxaa u sugnaaday macnaahu mid la macna xadiidkan mid macnihiisoo kale ah oo nebigu markii hore inuusan fadhiisan jirin kadibna fadhiistay mid la macnaho sidaasoo kale ah baa muslimna warinaya lafdiga muslim waxa weeye qaama rasuulu lahi sal ly slm liljanaaزati faqumna uma jalasa fajalasna nebigu markii hore janaasada waa u istaagi jiray oo waa taagnaan jiray waxaa ka dambaysay inuu fadhiistay markii hore uu istaagi jirayna waa la istaagi jirnay markii dambe uu fadhiistayna waa la fadhiisannay ayib xadiidka cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu sidaas waay masaladaasi marka waa mas'ale laysku khilaafsan yahayo maydka intaan la dhigin ha fadhiisanina ma xugum weli jiraa mise waa la nasakhay in badanoo a'immada ka mida waxay leeyihiin xugumku weli waa baaqiyo waa jiraa oo lama bedelin sidaas daraaddeed la fadhiisan maayo waa in la taagnaado ilaa meydka dhulka la soo dhigo qaarna waxay qabaan xugumkaasi wuu jiri jiray laakiin waa la nasakho waa la bedelay maxaa ku tusaya in la bedelay xadiidka cali baa ku tusaya ilaan waxaa jira xugum horreeyey oo gadaal dambe mid ka dambeeye yimid oo kii hore la bedelay oo meesha laga saaray noocaasay ka dhigayaanoo xadiidkan cali baa daliilu ah nebiga noloshiisa qaybteedii dambe inuusan janaasada isu taagi jirin iska fadhiisan jiray saas daraaddeed xukumkaa hore waa mansuukh loona istaagi maayo waa layska fadhiisan haddaad la socotona waad ka hor fadhiisan kartaa hadday ku soo martana waa baabka inoo soo socdo wey xadiiska cali bay naasikh ka dhigeen in badanoo marka a'immada iyo culimmada ka mida waana sida sheekh albaani caleh raxmatullaahi uu dooranayo waa inuu xukumku yahay xukun mansuukh oo la bedelay horaan jiri jira macnaha baabu maa jaaa wixii yimid baabuu yahay istaagidda ku yimid liljanaasati janaasada loo istaago idaa goortii marad ay soo marto baabkaa hore muxuu ahaa qiyaamu lmushayici liljanaasati xataa tudacwa ruuxii meydka wadee ka qaybgelaya aaska inuu taagnaado ilaa dhulka lasoo dhigo baabkanina waxa weeye mushayic ma tihid meydka wax kama wadid aaska kama qaybgelaysid laakiin meydkii oo lawadaa ku soo maray baabkanna kaasuu ku saabsanyah marka meydkii hadduu ku soo maro ama janaasadii ku soo marto in la istaagayo oo fadhi haddaad fadhiday aad fadhiga ka kacayso saas way macna maxaa loo istaagaya waay xikmadda ku jirtaa maxay tahay in loo istaago waxaa soo aroortay oo bayhaqi iyo muslim ay warinayaan ina almowta fazac mowtku waa argagax marka argagax darteed ayaa loo istaagayaa marba haddaad aragtay ruux dhintay geeri naxdin iyo argagax bay leedahay taas darteed baa loo kacayaa axmed iyo ibni xibbaan iyo xaakimna waxay soo saareen innamaa yaquumuuna icdaaman liladii yaqbidu nnufuus dadku waxay u istaagayaan weynayn ay weynaynayaan midka nafta qaada lafdi kale wuxuu ahaa oo isagana marfuuca innamaa qumnaa lilmalaa'ika waxaanu istaagnay malaa'igta darteed alfaaddaana waxay tilmaamaysaa waxa loo istaagaya inay tahay malaa'igta ama kan nafta soo qaaday ha noqdo ama malaa'igta kale la socoto ha noqdee malaa'igtaasaa la weynaynayaa oo la qadarinayaa sidaas darteed baa loo istaagaya isma diidaysa labadooda waa xigmo iswaafaqaysooo meydkuna waxaan u jeedaa geeriduna argagax bay leedahay oo ruuxu uusan la fadhin karin inuu la fadhiyana aan ahayn malaa'igta waddana ikraam iyo qadarin bay mudan tahay oy leedahay labadaa darteed in loo istaago ayaa cilada axaadiista ku timid axaadiistaasina waa sugan tahay aan sheegnay wa can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma can caamir bni rabiicata can inabiy sal lay slam nabiga wuxuu ka warin qaala nabigu inuu yidhi idaa goortii ra'aytum aad aragtaan aljanaazata janaazada markaad aragtaan faquumuu istaaga lahaa ayada darteed isu taaga ayb xataa tukhallifakum ilaa ay idin dabamarto ilaa idin dhaafto aw amase tuudaca ama laga dhigo intayna kuba soo gaadhin inta la dhigo haddii la dhigana ama agtaadaba la dhigana de markaa waad iska fadhiisa sooma ah, yani istaagaagii waa dhammaanaya haddii ay ku dhaafto oy ku daba martana iyadana waad iska fadhiisa laakiin intay kugu soo socoto taagno wey macnaha rawxa wariya xadiiskaasi aljamaacatu baa warisa weli axmed axmed waxaa u sugnaatay waxaa u sugnaaday wa kaana bnu cumara ibnu wuxuu ahaa idaa goortii ra'aa u arko janaasatan janaasa markuu arko qaama mid istaagu ahaan jiray xataa tujaawizahu ilaa ay gudubtoy dhaafto ayb yani xadiisku wuxuu ku camalfalayaa xadiiskan ayb walahu waxaa u sugnaaday aydan ku noqonay liaxmed waay canhu oo uu ka warinaya ibnu cumar annahu rubamaa taqadama waxaa dhici jirtay taqadama marmar inuu ka hormaro aljanaasata janaasada inuu ka hormaro oo faqacadda uu fadhiisto xataa idaa ra'aaha markuuse arko qad ashrafat ayadoo soo dhowaatay oo soo muuqatay qaama wuu istaagi jiray xataa tuudaca ilaa dhulka laga dhigo ayib ibnu cumar wey marmarka qaarkood baa waxaa dhici jirtay inuu janaasada ka sii hormaro oo maydka inta la sii wado dhexda uu kusii jiro inuu sii hormaro markaasoo kale hadday dhacdo oo iska sii fadhiista marka markuu arko janaasadiiyo soo baxday oo soo muuqata ayuu markaa istaagi jiray ilaa dhulka laga dhigo iyadana xadiiskan ku camalfalay ibnu xabiib ibnu maajishuun oo a'immada maalikiyada ka mida ayib lama bedelin bay leeyihin xukunka waa mustaxab weli sidaa waxaa kaleetoo dooranaya alimaam ibnu xasmi iyo imaamu nawowi iyo kayrkood sida shawkani oo kale ahay saasay marayaan waxay leeyihiin xukumkan a ah, janaasa hadday ku soo marto inaad istaagtaay weli waa xugum baaqi ah. sidaasi waa madhabkaas wa an jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu idhi marra binaa waxaana soo martay janaazatun janaasatun na soo martay faqaala markaasaa wuxuu idhi lahaa iyada annabiyu nebigu sal lay faqaama dhe waa istaagay laha iyada annabiyu nabiga isu taagay sal allahu calayh waalihi wasalam wa qumnaa annaguna waan istaagnay macahu nebiga la jirankiisa markuu u istaagay baan annaguna istaagnay faqulnaa markaasaa waxaanu nidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow innahaa iyadu janaasatu yahuudiyin waa ruux yahuudiya janaasadii janaasadu muslimba ma ah maxaad ugu istaagi markaasaa qaala nebigu wuxu uhi sal lay waslam ra'aytum idaa goortii ra'aytum aad aragtaan aljanaasata markaad aragtaan faquumuu laha u istaaga xataa yahuudiba ha ahaato gaal janaazadii haba ahaato ayib leanna saan soo sheegnay weeyo masaladu ma aha meydka la wado weynayntiisa maaha masaladu waa hawl kale ama geerida lafteedaa laga argagaxayaa geeri gaal ku dhacday mid muslim ku dhacdayna waa geeri soo ma wax laga naxo laga argagaxo waa haddii ay mas'aladu tahay xadiista kale say caddeeyeenoo malaa'igta wadeen nafta qaaday baa lagu weynaynayaana hede malaa'igtu muslimkana way wadaa gaalkana waa wadaa sooma way la socotaa janaasada ilaa mxuu ahay malaa'igtii nafta qibdootay baa laga wadaa marka maadaama lama kala qaadayo marka janaasatu kaafir iyo janaasatu muslim saasuu xadiisku tilmaamaya wa can sahl bni xunayfin wa qays bni sacdin annahumaa labadoodu kaanaa waxay ahaayeen waa laba saxaabi qaacidayni kuwa fadhiyay ahaayeen bilqaadisiyati qaadisiya meesha layidhahda waa meeshii dagaalka caanka dhacay qaadisiyay fadhiyeen fa maruu markaasay soo mariyeen dadkiibaa calayhimaa korkooda waxay soo mariyeen bijanaasatin janaasay soo mariyeen dad baa janaasa soo mariyey labadaas saxaabi oo meel fadhiya fa qaamaa markaasay labadii saxaabi istaageen fa qiila lahumaa markaasaa waxaa lagu yidhi markay istaageen islaamka ku hoos nool dowladda islaamka ee jizyada laga qaado inay noolaadaan oo shacabka ka mid noqdaanna loo ogolaado xoolana laga qaado marka waa gaal ahludimma ah waana dadka deegaanka oo meesha degan waa saasaa lagu yidhi marka maxaad ugu istaagaysaa faqaalaa markaasaa waxay yidhahdeen ina rasuula allahi sal alay slam rasuul alleh marat waxaa soo martay bihi isaga janaasatun janaasaa soo martay faqiila lahu markaasaa waxaa lagu yidhi innaha iyadu janaasatu yahuudiyin waa yahuudi janaasadii rasuulilahi faqaala markaasaa nabigu wuxu uhi sl lay alaysat miyaysan ahayn nafsan soo naf maaha yahuudiba ha ahaatee soo naf la qaaday maaha oo la wado jawaabtu waa hawe muttafaqun calayhima labada xadiisba waa laisku waafaqsanya ayb meesha marka waxaa ka muuqata cillada loo istaagayaay kuma xidhna diintiisa yahuudi iyo nasraani iyo majuusi iyo kuma xidhna laakiin soo naf la qaaday uun ma aha wa marka argagaxeeday leedahay wa ama malaa'igta wadda naftu waxay dooniba ha noqotee yaa waxay leedahay weynaynteedii ixtiraamkeedii qadarin leh walilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugnaaday can ibni abi layla buu ka warinaya cabdiraxmaan ibni abi leyla qaala wuxuu uhi kaana wuxuu ah ibnu mascuudin meesha abu mascuud baan u mal inuu yahay ibn mascuud midin qora mise abu mascuud abu mascuudin albadri inuu yaan malanaya yani ibn mascuud haddii la yidhahda cabdullahi ibn mascuud buu noqona abu mascuudna waa abu mascuudin albadri ayb qaala wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa abu mascuudin wa qaysun iyo qays qays ibnu sacd waaye yaquumaani kuwo istaagay ahaan jireen liljanaasati janaasaday isu taagi jireen markay soo marto janaasada waa istaagi jireen ilaa la dhaafiyana way dhaafto dabamartana way taagnaan jireen an caliyi bni abi aalibin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu idhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal allahu alayh waalih wasalam rasuul alla wuxuu ahaa amaranaa midna amray buu ahaa bilqiyaami istaagid filjanaazati janaazada darteed loo istaago uma kadibna jalasa waa fadhiistay bacda dalika markaa kadib waa iska fadhiistay wa amaranaa wuxuuna na amray biljuluusi inaan fadhiisannona waa na amray ayb waxaa wariyey axmed wa abu daawuud wabnu maajah binaxwihi midkaa mid la midu wariyey bkadalika shaafici iyo taxaawiyaa soo saaray xadiikan waa xadii saxiixa xadiidka cali bin abi aalib waa xadii saxiixa muxuu tilmaamayaa meydka marka lagu soo mariya ama janaasada in loo istaagaayey mar horay ahayd buuri waxaa ka dambaysay nebiga oo janaaze annagana na amray inaanaan istaagin marka waa aakhiru lamrayn min rasuulillahi buu leeyahy in loo istaagana way jirtay wayse horraysay inaan loo istaaginna way dambaysay oo nebiga xaaladiisii u dambaysay bay ahayd weliba isaga keliya kuma ekayna annagana wuxuuna amray ha u istaagina ayb a'imada madhabka hore qabta oo u istaagiddu inay weli jirto xukumkaas baaqina yahay waataan soo sheegnayoo waa saxaabada badankoodii axmed iyo isxaaq iyo qolyahaasaa maray axaadiistaa horeyna deliishanayaan bacdu ahlilcilmina waxay qabaan meydkoo loo istaago hadduu ku soo maro xugum horuu ahaa waana la nasakhay oo waa la bedelay xukumkaasi waa horreeyey meesha waa laga saarayoo waxaa bedelay inaan loo istaagin xadiidkan cali bin abi aalib ay deliishanayaan xadiidkan cali bin abiaalib bay deliishanayaan sidaana waxaa qaba inaan loo istaagaynin oo xukumkaasi uu horreeyo oo la bedeloo la nasakhay waxaa qaba a'immada fiqhiga badankood waxaa qaba abu xaniifa maalik shaafici ayaa qaba waana sida uu rajaxayo sheekh albani iyo kayrka ay rajaxayaan xukumkaasi inuu mansuuq yahay kii horena waa mansuuh buu qabaa kanna waa mansuuh marka haddaad wadana intaan dhulka la dhigin waa iska fadhiisan karta hadday ku soo martana inaad id istaagto waxba laazim ah waad iska fadhiyi sidaasay leeyihin ayib qolyaha kaleeto ee ra'yiga kale qabana waa kuwa aan soo sheegnay wey wax la kala deliishanayana waa xadiistaas wa can ibni siriin qoladan qabta inay bannaan tahay weli oo loo istaagi waxay leeyihiin war xadiiskan cali bni abi aalib iyo iskama hor imaanayaan axaadiista kale waana layswaafajin karaa waa la jamcin karaa haddii jamac suuroobi karana naskhi lama aado see lagu jamcin karaabay leeyihin waxay leeyihiin labaduba waa bannaan tahay in loo istaagana way bannaan tahay axaadiistaa farax badan baa faa'iidaynaysa inaad iska fadhidana way bannaan tahay xadiiska cali baa faa'iidaynaya marka waxa weeyaan arrinku waa mukhayar takhyiir baa ku jira sidaasaana laysku waafajin karaa naskina lama aado inta ay suroobi karto in la jamciyo sidaasay marayaan a'immadaas horen soo sheegnay ayb wacan ibni siriin moxamed ibnu siriin weeye anna janaazatan janaazaba marad waxay soo martay bilxasani xasan bay soo martay xasan ibni cali bn abi aalib waay wabni cabaasin iyo cabdulahi bni cabaas labadaasay janaaza soo martay faqaama waxaa istaagay alxasanu xasan baa istaagay xasanulcaliyi waa kacay markiiba walam yaqum ma uusan istaagin ibnu cabaasin cabdulaahise isaguma istaagin ayb faqaala markaasaa wuxuu yidhi alxasanu xasan ibn cali baa wuxuu yidhi libni cabaasin ibnu cabbaas wuxuu ku yidhi amaa qaama laha miyuuna u istaagin rasuulullaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam miyuusan rasuul alle u istaagin ibnu cabbaas ow rasuulku miyuusan u istaagin janaaso maxaad u fadhidaa ayb qaala markaasaa ibnu cabbaas wuxuu yidhi qaama waa istaagay waa runtaa waqacadda waa soo fadhiistay muxuu markii hore waa istaagi jiray laakiin waxaadan hayninoo kaa dambeeyey inuu iska fadhiistay oo uusan istaagi jirin aduu taa damba ma haysaa way marka ayib waxa wariyey axmedu axmed baa wariyey wannasaa'iyu nasaa'i baa wariyey sanadkiisa inqiaac baa ku jira xadiiska maxaa yeeley moxamed ibnu siriin siday a'immadu leeyihiin xasan ibnu caliyina waxba muusan ka maqlin ibnu cabaasna waxba muusan ka maqlay taabici buu ahaa laakiin ree basruu ahaa marka muusan la kulmin sida muuqata ibnu cabbaas iyo xasan ibni cali labadaba laakiin abu hurayre iyo rag wax ka wariya ayb inqiaacaasaa ku jira laakiin siday culimmadu leeyihiin xadiidku waa xasan liqayrihi oo axaadiis kalea xoojinaysa saasuu xasan ku noqon karaa saasay tilmaamayaan ayb wuxuu xoojinayaa marka xadiidkii cali bn abi aalib oo ahaa inay nebiga u dambeeyey xaalkiisu inuusan istaagin xadiikii cali buu xoojinaya ayb baabu tacmiiqi اlqabri waاkhtiyaari اllaxdi cala اshaqi abwaabu اdafni waaxkaami اlqubur wa baabu tacmiiqi اlqabri waاkhtiyaari اllaxdi cala اshaq wuxuu baabu yahay tacmiiqi اlqabri qabriga in la dheereeyo oo qoditaankiisa dhulka aad loo dheereeyo iyo laxdiga in laga doorto cala shaqi jeexidda yacni laxdigu waa iilka waa iilidda weye shaqiguna waa jeexidda waa laba qaab oo xabaasha waxaa loo qodaa marka hore xabaalbilaashta ayaa la qodaa oo godka ilaa xad baa la qodaa isagoo siman kadibna waxaa la sii qodaa meeshii meydka lasii dhigi lahaa la dhigi lahaa meeshaa meydka la dhigayaa marka laba qaab loo qodaa in qabriga dhankiisa qiblada laga qodo oo dhulka hoostiisa la jeexo oo xabaalbilaashtii inta laga tago ee muxuu ahaayey ee dhinac dhinac loo qodo halkaa marka la geliyo maydka taa waxaa la yidhaahdaa laxdi baa la yidhahdaa waa luxud dhinac dhinac bay marka u qodan tahay oo iilku u qodan yahay midda labaadna wax way waa shaqi oo marka xabaalbilaashta la qodo kadib meesha meydka la dhigayo qabriga bartamihiisa laga jeexaa taana waxaa la yidhahdaa shaqi baa la dhahaa labadaa keodee fiican waay wuxuu yidhi marka wakhtiyaaru laxdi iilidda oo la doorbido cala shaqi jeexidda qabriga dhexdiisa laga jeex laga doorbido yani luxudkaa ka fiican way manaa sidaas weyaan ayb qabriga oo la dheereeyo qodidiisa bimacnaa wuxuu ka wadaa in qiyaasta waajibka waxa weeyaan waa qiyaas meydka asturi karta haddii dugaag iyo wax jirana ka ilaalin karta haddii meesha daad iyo wax marayaanna ka dhowri karta inta meydka xifdin karta waa laasim intaa wixii ka siyaadsan waa sunno taasay a'immadu isku khilaafayaan marka alimaamu shaafici caleyh raxmatullahi sida caanka wuxuu maray qabrika waxaa la qodayaa waa xabaalbilaashtee waxaa la qodayaa in ruux istaaggiisa laeg jooggiisa laeg qaarkood waxay leeyihiin istaag iyo joogga ruuxa iyo weliba isagoo gacmaha taagay in la eg baa la qodayaa bay leeyihiin qaar waxay leeyihiin ilaa xudunta ama meesha marada laga guntado halkaas intaasaa la qodaya adiga taxdiidaadka noocaasa ee aimadu ay qabaani waa ijtihaadi waya nas ma leh imaam walba sidii uun ay la noqotay in ayuu ku ijtihaaday laakiin inta daruuriga ee qasabka ah waa inta meydka xifdin karta way macnaha marka waxay iskhilaafaysaa meesha iyo beledka iyo dhulka iyo kulli waa iskhilaafaysa meel baa laga yaabaa in muxuu ahay gaabintu ayna dhib lahayn meelna inaad loo dheereeyo u baahato wahaakada sidaas way macnaha can rajulin nin waxaa laga warin oo min alansaari ree ansaareeda qaale wuxuu ihi kharajnaa waan baxnay fii janaazatin janaaza dhexdeed baan baxnay janaazaan raacnay wey fa jalasa wuu fadhiistay rasuululaahi baa fadhiistay sal lay wasalam calaa xafiirati alqabri qabriga qarkiisuu fadhiistay qabriga loqodaya qarkiisa ayuu fadhiistay fa jacala wuxuu nebigu bilaabay sal lay wasalam oo uu gudagalay yuusii inuu dardaarmo alxaafira midkii qabriga qodayay inuu u dardaarmo oo wayaquulu uu yidhaahdo awsic ballaadhi min qibali ra'si xagga madaxa ka ballaadhi dhanka maydka madaxiisu xigaya waay wa awsic ballaadhi waa u tegi doonnaa dhankee la xijinayaa waa u tegi doonnaa maydka marka qabriga la gelinaya dhankee laga soo gelinaya lugihiisa dhankee la marinaya madaxaasi xaggee la marinaya waa u tegi doonnaa laakiin hadda muhimmaddu waxa weeyaan awsic ballaadhi oo waasici min qibali ra'si madaxa dhankiisa ka ballaadhi ka waasic wa awsic waasici min qibali rijlayni labada lugood xaggoodana ka waasici oo ballaadhi rubba cadqin buu nebigu sal lay waslam geed timira badana oo lahu isaga u sugnaatay filjannati jannada dhexeedana ugu sugnaatay cadqin haddii la yidhahdo caynka la kordhigo waa geedka timirta ah cidqi haddii la yidhahdo caynka la hoos dhigana waxaa la yidhaahdaa rucubta la yidhaahdaa rucubta waa taqaanaan baan u malaynaya yacni hallaan ah timirta wada saaran baa la yidhaahdaa cidqi la yidhaahdaa oo yani hal meel ka wada laalaada taa cidqi baa la yidhahdaa waa caynka haddii la hoos dhigo haddii la kor dhigo cadqi la yidhaahdana geedka timirta bay noqonaysa marka ruba cadqin geed timira ayaa badan oo lahu maydkan u sugnaaday filjannati jannada dhexeedana ugu sugnaaday ama jannada dhexeeda ah raw axmed baa wariye abu daawuud iyo abu daawud baa wariyey xadiikani waa xadii sugan sheekh shucayb arnaud wuxuu leeyay sanadkiisu waa qawi hortii waxaa yani saxiixiyey sanadkiisa alxaafid ibnu xajar fi talkhiis nawowi baa uga horreeya fi lmajmuuc sheekh albaanina sidoo kale waa saxiixinaya waa sugaya xadiikaas waana xadiidka laga qaadanayo qabriga in la ballaadhiyo in loo baahan yahay oo la waasiciyo maydka loo waasiciyo oon la celiidin ayb wa can hishaam ibni caamirin qaal wuxuu idhi shakownaa waan sheegannay buuhi ilaa rasuulilahi rasuul allaan u dacwoonnay sal lay waslam yowma uxudin maalintii uxud maalintii uxud oo rag badan oo saxaabadaa la laayay toddobaatameeyo ayaannu nebiga sal lay waslam u sheegannay oo faqulnaa waxaannu nidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow alxafru qoditaan calaynaa korkannaga likulli insaanin ruux kasta aan u qodnaay shadiidun mid adag waa alxafru qoditaan shadiidun waa mid adag oo daran calaynaa korkanagu ku daran likulli insaanin insaan kasta inaan u qodno toddobaatan nin baa meesha yaala inaan ruux walba mid walba qabri gooniya u qodnaa waa nugu adag tahay dhib iyo mashaqo wa maxaan samaynaaba fa qaala markaasa wuxuu yidhi rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi ixfiruu qoda qabriga qoda wa acmiquu dheereeya wa axsinuu wanaajiya wadfinuu aasa alinayni labada iyo walaaata saddexda fii qabrin waaxidin hal qabri iskula aasa ah, labo israaciya saddex israaciya yacni hal meel ku wada aasa qaaluu faman yuqadamu yaa la hormarin yaa rasuul alla rasuulka hal meel baa la wada gelinayaa ama laxud baa laga dhexaysiinayaa ama meeshii jeexnayd baa laysugu geynaya koodee baa la hor oo xagga hore la marinaya qaala wuxuu nebigu sal lay slam qadimuu hormariya akarahum kooda ugu badan qur'aanan xagga qur'aanka meeshaasaa rag ku kala tegay qur'aanka iyo aqoontiisi iyo qaadashadiisi iyo koodii ugu fiicnaa kaa hormariya sidaa isugu xijiya buu nabigu uhi salawatu rabbi waslamu calayh wa kaana wuxuu ahaa buu yidhi hishaam ibnu caamir abii aabbahay wuxuu ahaa alia alaain saddex midka saddexeeyuu ahaa fii qabrin waaxidin hal qabri dhexdii yacni laba ninoo qabriga kula jiray buu saddex ku ahaa hal qabri baana la wadageliyey rawaxa wariye annasaa'iyu nasaa'i baa wariyey kadalika abu daawuud baa soo saaray watirmidii binaxwihi kaa mid la mida wasaxaxahu tirmidi waa saxiixiyey kadalika xadiidka waxaa saxiixiyey sheekh albani calaa sharti shaykhayn sanadkiisa ayuu sidaa isaguna ku saxiixiyey saas manaa ayib abu caamirkaasi Mhm. E, muxuu ahaay xadiiskani iyo xadiiska horeba waxaa loo deliishanayaa qabriga in la waasiciyo oo la dheereeyo oo la wanaajiyo intaasaa laga qaadanaya waana sunno oo amarkaasi istixbaab buu faa'iidayn inta waajibka ka noqonaysana waa qiyaasta maydka asturi karaysa saan soo sheegay intaasi waa laazimyada waxaa kaloo xadiisku inoo faa'iidaynayaa hadday isku bataan dadka dhintay oy adkaato in qubuur gooniya loo kala sameeyo hal qabri in laysugu geyn karo tiro amwaad ah tiro dhimatay in laysugu geyn karo xadiisku waa faa'idaynaya macnaha waa goorma cinda alxaaja asalka haddayna xaaja imaanin in hal qabri laba muslim lagu wada aaso iyadoon xaaja jirin karaahiya ku jirta lanna asalka waxa mid walba in qabri loo gooniya la asal ah laakiin hadday xaaja timaaddo tanoo kaleeta ah markaas waxaa imaan kartaa maalan in looba waayaba in looba waayaba meel lagu aasaba hal qabri la helo ama dhul hal qabri ku filan la waa lagu wada aasaya markaas ama isku bataan sidanoo kaleeto ayb an camir bni sacdin qaal wuxuu yidhi qaala sacdun sacd wuxuu yidhi alxiduu luxudeeya iileeya lii aniga laxdan iil calaya korkayga waxaa taagtaan allabina bulkeetiga nasban taagid kamaa sidii sunica lagu sameeyeyba birasuuli llahi allahu alayh waalih wasalam rasuulkaba sidii la yeelay rawahu axmed baa wariyey wamuslim wannasaa'i wabnu maajah kadalika axmed ibayhaqi baa soo saaray ayib sacad ibn abi waqaas waay wuxuu dardaarmay oo yidhi haddaan dhinto meesha aad igelinaysaan iil ha noqoto jeexid ma ah iil ka dhiga waxaa kaloo korkayga taagtaan carradii la adkeeyey ee la dubay ee ahayd labinka labinku waa bulkeetiga carrada marka dhagax ahaan laga dhigo oo eh, haddana la dubo oo la adkeeyo waa laga wadaa waa tan guryaha lagu dhisto oo xaggay gelaysaa waay marka meydka lulxudka la geliyo oo iilka la geliyo xabaalbilaashta carradu ku dhacaysay carradu geli doontiiyo meydka soo in la kala xidho maaha si aynan meydka ayna caradu u gaadhin halkaasaa marka waxaa lagu xidhi jiray bulkeetiga la gelin jiray waa meesha innaga haddaanu isticmaalno alwaaxda anu isticmaalno nagameeleenal alwaax baa laga isticmaala alwaax baa la dhigdhigaa kadibna carro qoyan baa korka lagaga sameeyaa marka la awdo baa marka xabaalbilaashka carrada lagu shubaa sooma ayaga marka meesha iyadaa bulkeeti caro dhagax ahaan oo kala abay marka isdul saarsaari jira taasuu ka wadaa marka wansibuu calaya labina nasban halkaas bulkeeti geliya sidii nebigaba lagu sameeyey buu ihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayib meesha maxaa laga qaadanaya marka nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh aaskiisii saxaabadu maysan qabriga dhexdiisa jeexine iil bay u sameeyeenoo luxud bay u sameeyeen halkaas bay geliyeen nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh ayib wa can radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi lammaa tuwufiya markii la oofsaday rasuulullahi sala allahu calayhi waalihi wasalam nebiga markii la oofsaday kaana wuxuu ahaa rajulun nin yalxadu mid iil sameeya mid iiluu ahaayo luxud buu dadka u samayn jiro amwaadda ku aasi jiray wa aakharu nin kalena yudarrixu mid qabriga dhexdiisa jeexuu ahaa laba qaabba aasku waa u dhici jiray xilligii nebiga sal lay waslam laba nin baana kala samayn jiray nin iil iyo luxud buu samayn jiro saasuu dadka u aasi jiray ninna bartankuu ka jeexi jiro shaqigaa iyo jeexiddaasuu ku aasi jiray labadaa nin baa jiray ayib nebigii baa dhintay salawatu rabbi waslamu caleyh waxaa timid qaabkeenu aasnaa nebiga ma luxud baan u samaynaa mise qabriga dhexdiisaan u jeexnaa fa qaaluu waxay yidhahdeen saxaabadu nastakhiiru waxaan la tashanaynaa ama khayrka weydiinaynaa rabbanaa rabbiganna wanabcasu waanan u cidiraynaa ilayhimaa labadii nin baan u cidiraynaa teoda khayrku ku jirto rabbi baan warsanaynaa inuuna waafajiyo kow waxaanan ku kala garanaynaa labadii nin baan u cidiraynaaoo imaadda dhahaynaa ayb fa ayuhumaa koodii sabaqa soo hormara ayaanu taraknaahu ka tegaynaa saamuu idin qoray saasuu idin qoray ayb taraknaahu ayb fa ayumaa sabaqa soo hormara taraknaahu waa ka tegaynaa ursila waa la cidiray ilayhimaa labadoodii baa loo cidiray warkaalayaa imaaddaa fa sabaqa waxaa soo hormaray saaxibu laxdi ninkii laxidka yani fataraknaahu waa ka tegaynaa way bimacnaa waxaa laga wadaa fa ayuhumaa koodii sabaqa soo hormara taraknaahu waa ka tegaynaa kii kaleaan ka tegaynaa way kii daahay baa laga tegayaa oo fikirkiisii iyo qaabku wax u samayn jiray laga tegayaa kan soo hormaraybaa qaabku wax u aasi jiray baa nabiga loo aasaya way ayb fa ursila ilayhimaa waa loo cidiray fa sabaqa waxaa soo hormaray saaxibulaxdi ninkii luxudka samayn jiray baa soo hormaray oo imaanshaha ku soo hormaray falaxaduu markaasay nebiga luxud u sameeyeen yani markii hore waxaad mooddaa inaysan nas haynin waxaa kaloo muuqata in labada qaabba dadka loo aasi jiray laakiin saxaabadu waxay rabaan koodii khayrka badan inay nebiga ku aasaan salawatu rabbi waslamu caleh qaabkaasay marka mareeno war labadiinin aan u cidirno kay inoo soo hormarana qaabkiisaa khayray ansaa ku tillaabsanna ninkii lixudkaa soo hormaray marka rawaxa wariya xadiidka axmed wabnu maaja kadalika taxaawi baa soo saaray ayib sanadkiisa waxaa taxsiinaya alxaafid ibnu xajar fi talkhiis albaanina sidaasoo kale laba shaahidna waa u sheegayaa oo mid uu yahay midkan soo socday ka dambeeya daciifka ah ayib ibn maaja waxaa u sugnaaday haada lmacna macnahana u sugnaaday xadiikani macnuhuu sheegayo kalaa u sugnaaday min xadii ibni cabaas xaal yahay ilan ka hore xadiiu anas wey sooma ibn cabaas xadiikiisa isagoo warinaya ibn maaja wa fiihi waxaana ku sugan ina abaa cubaydata bna aljaraax ninkaas saxaabigiihi kaana wuxuu ahaa yudarixu mid jeexa qabriga wa inna abaa alxata abuu alxana kaana wuxuu ahay yalxadu mid iilo oo luxud ka sameeya ayib xadiidkan ibnu cabbaas oo kaa hore uunku macno ah wuxuu siyaadan la yahay labada nin ee xadiiska hore uusan magacyadooda sheegin ayuu kani sheegay oo midka luxudka samayn jirana inuu ahaa abu alxa alansaari soo ma ka samayn jiray muxuu ahaayey jeexitaankana inuu ahaa abu cubaydat bnu jaraax laakiin xadiidka saa u kala magacaabaya qiso dheer buu ku yimide waa daciif sanadkiisana waxaa ku jira alxusayn ibnu cabdillaah ibnu cubaydillaah ibni cabbaas alhaashimi ninkaasaa sanadkiisa ku jira oo daciif ah sidaas daraaddeed labada nin magacaabistoodu waa daciif xadiisku wuxuu saxiix ku yahay iyadoo labada nin midna aan magaciisa la sheegin an ibni cabaasin radi alahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi sal allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu yidhi allaxdu luxudka iyo iiliddu lanaa annagay noo sugnaatay macaashir muslimiin washaqu jeexiduna lihayrina annaga cidaan ahayn baa iska leh in luxud la sameeyo oo la iilo meesha maydku gelayo annagaa iska leh ummadaha kalena waxay leeyihiin jeexidday leeyihiin ayib rawa alhamsatu shantii baa warisay wa qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yidhi xadiiun weye hariibun oo hariib ah laa nacrifuhu ma garanayna nebu yidhi ilaa min hada alwajhi wejigaa iyo dariiqa dariiqa aan hayn u garan mayna buui yacni alimaamu tirmidi sida istiqraaga lagu gaadhay tatabuca haaliban hadduu yidhaahdo xadiiun hariib hadduu dhaho oo intaa ku gaabsado bimacnaa daciif buu ka wada isaga agtiisa buu ka yahay man sida haalibka waa sidaa macna ayb xadiidku waa saa uu sheegayo sanadkiisu waa daciif waxaa ku jira la yidhahda cabdulaclaa ibnu caamir oo daciifaa ku jira saas daraaddeed baa sanadkiisa waxaa daciifiyey alxaafid ibnu xajar ay hayrkiiba way daciifinayaan laakiin waxaa saxiixiyey alxaafid ibnu sakan waxaa ayidaya oo shawaahidiisa isaguna ku saxiixinaya ama ku taxsiinaya sheekh albani xadiidka marka waxa weeyaan allaxdu lana washaqu lihayrina haddii loo shawaahidiisa laysu gegeeya xasan buu noqon karaa bay tilmaamayaan saas man laakiin axaadda duruqdiisu dacfi kama madhna xadiistaasi waxay tilmaamaysaa waa kuwan dambe sida fadliga badan meydka loo aaso iyo meesha la gelinayo in iil laga dhigo oo laxud la sameeyo laxdi la sameeyo taasaa fadli badan akaru ahli lcilmina sidaasay qabaan ayib haddana sida imaamu nawowi caleh raxmatullahi uu leeyahay labaduba inay bannaan yihiin baa laysku waafaqsan yahay buui ah, ajmaca alculamaa'u ana dafna fi اllaxdi washaqi jaa'izaan buui labaduba inay bannaan yihiin baa laysku waafaqay buui dee wakhtigii nebigayba labaduba jiri jireen ayb waxa laga doodaya waxa weye ma kanaa fadli badan mise kanaa fadli badan saas maana wuxuu leeyahay isaga imaamu nawowi caleh raxmatullah ee hadday arladu arlo adag tahay dhulku hadduu dhul adag yahay oo aan dumaynin luxudkaa fadli badan buu leeyahay hadduu dhulku dhul jilicsan yahay oo dee marka hoosta laga duleeliyo luxudka la sameeyo laga baqayo inuu dumo markaa waxaa fadli badan buu leeyahay jeexidiiyo shaqigaa fadli badan buu leeyahay marka dhulka dabeecadiisa in la ictibaariyo ayuu tilmaamayaa alimaamu nawowi calayhi raxmatullah laakiin akarku waxay qabaan haddii ayna jirin xaajo kale haddayna jirin oo sarfinaysa haddayna jirin asalka waxaa fadli badan luxudkaa fadli badan saasay yani badanka culimmada qaba macna hada wabillahi tawfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi waslm